bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmin وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhum shaykhuna aلshaykhu صaalح bn cabdillahi اlcusaymiy غafar allahu lahu wlahum jamiica bisnaadi kuli minhum ilى sufyan bn cayna can camr bn dinar can abi qaabuusa mowla cabdillahi bn camr caas can cabdillahi bn camr caas radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh wali wslem alraaximuun yarxamuhum الraxman yarxamu man fi lard yarxamkum fi الsma wmin طrائq raxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biqraءi usul mutun khasatan usul xadiis mustafa wrasul mujtaba slى اllahu عalayhi wعlى alihi wصaxaabatihi ajmaciin yfuz bisacaati اlcajl اlaajil fahada huwa اlmajlis hamsuun min majalisi iqraءi wa sharxi kitaabi macaalim الsuna nabowiya fii leylaة الsabt aلthani wاlcishriin min shahri rabiicin الthani cami alfi وarbacumiya arbacin hijrat mustafa slى اllahu عalayhi wali waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتابنا أربعين waintihaa bisucin asaaxiin yasar allahu litmaama likmaal warasaqan ikhlaas fi lqowl camal inuu samiicu mujiib dacwaat majliskaanu majlis kontonaad ee majaalis dulmarka sharxa kooban ee kitaabka macaalim sunna nabowiya habeenkan waa habeen sabti ah laba iyo labaatanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam fasax dheer oo runtii qaatay muddo aanan ugu tiragelin ayaana soo maray oo bil ka badan amaba ku dhow ma ka badan mise ka dhowya ma ka yarya alamdu lilah alcumuum aad u dheer oo runtii aanan ku talagelin ayaa dhacday ilaahay baa anagoo nabad qabn iskusaan celiyey insha allahu tacaala sidii dhaqanka noo ahayd inaanan kitaabka gogoynin inaanan gembinin inaan ka daahin insha allahu tacala sidii cadig ahayd ilaa uu majaladkan ka dhammaada waan isku daya doonaa biqadri almustataac wanasal allah atowfiiq wataysiir eh, waxaan kusoo jirnay maqsadka cibaadaadkan kusoo jirnay cibaadaadkan oo maqaasida ugu dhedheer eh, maqaasida tobanka ah marka halkan wuxuu leey imaamka xafidahu اllah tatimatu اlmaqsad aلhaalid maqsadka saddexaad dhammaystirkiisa oo cibaadaadka ahaa weeyaan alkitaab alkhaamis kitaabka shanaad salaatu اtaطawuci wاlwitri salaada sunnada ah oo la guto iyo witrka ayuu kitaab dhan imaamku caqiday caleyh raxmat ullah ow xafidahu marka salaada sunnada ah ama ha noqoda noqoto midda waxaa weeyaan wakhtiga lah oo muaqadka ah ama ha noqoto midda mulaqa ah ama witirka ha noqoto mid ay noqotoba kitaabkan kaamilka wuxuu u imaamka uu guntay xafidahullah altaawucu walwitru <clears throat> sunafalka la sunafasho oo salaada sunnada lala imaado iyo witrka la tukada ayuu kitaabugu dhigtay kitaabkaana fusuul ayaa hoostiisa soo geli ama soo guda gudageli alfaslu اlأwl faslka koobaad salaatu taawuci salaada sunada ayuu fasalkan u fasal yahay fasalkan abwaab badan baa hoos imaanaysa marka baabu tacaahudi rakcatay alfajri labada rakca oo fajarka ah in aad looga dadaalo oo laga warhay ayuu baabkan u baabya weyaan tacaahudka waa ka warqabid aad qofku inuu waxaan ugu warqabo uu ka warhayo uu ku dadaalo oo taas ayaa tacaahud la yidhaahdaa xadiidka kun iyo saddex boqol iyo toban iyo toddobaad عن caaishata waxaa laga wari ummuminiina umi lmuminiina radia allahu tacala ardaha asidiiqa binti sidiiq zawji nabiyi sal l slm umi lmuminiin qaalat waxay tii caisha الله allahu tacala ardaha lam yakun muusan ahayn annabiyu nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam calaa shayin shay oo min annawaafili sunoodhinka ah ashadda kaga dadaal badan minhu xaggiisa tacaahudan xagga ku dadaalka iyo kawarqabidda calaa rakcatay alfajri labada rakca dadaalka uu ku sunno uu nabigeena ku bixin jiray calayhi salaatu wasalaam lama arkin weeyaan sunno la ah, kama soo aroorin lagumana arkin caaishaeeda radi allahu tacala ardaha marka labada ragca qiimaha ay leedahay ayaa xadiidkaas u cadayna weyaan xadid kun saddex boqol toban lagu zawji nabiy radia taala anu ardaha an ka wareysay sala allahu calayhi waali annahu nabigeena qaala wuxuu yidhi fii sha'ni rakcatayni labada rakca xaalkooda iyo arrintooda cinda tuluuci alfajri markii salaada ay dilaacda kadib ah wuxuu nabiga ka yidhi lahumaa iyaga labadaas lahumaa labadoodaas ayaa axabu la kalgacaylo badan yah ilaya min addunya adduunyada jamiican dhammaanteed adduunko dhan labada ragca ayaan ka jeclay ayuu nabigeena cadayna alayhi waali waslem wa fii riwaayati riwaayad qaala wuxuu yidhi nabigeena rakcata alfajri labada ragco salaada fajr khayrun iyada ayaa ka khayr badan min addunya addunya iyo wamaa fiiha wixii gudaheeda ku sugan labada ragcood aragteen suurat اlikhlaas qul huwa allahu iyo waxaa weeyaan qul yaa alkaafiruun labadaa lagu akhriyo iyo faatixa oo laga yaaba inay daqiiqad ama laba daqiiqo qaadato ama ugu badnaan saddex daqiiqo ayaa waxaa weeyaan adduunka iyo wax alle wixii ku sugan ka khayr badan ayuu nabigaan cadayna sala allahu calayhi waali wasalam uu nabiga ka jecel yahay calayhi salatu slam xadid kun saddex boqol iyo toban iyo sagaalaad waa yahay qaalat waxay can caaishata waxaa lagu radiallahu taala ardaha qalat waxay tiri ummi min caaisha kaana rasuulullah nabigan wuxuu ahy sal slam yusalii mid tukada rakcatayni laba rakca qabla fajr salaada fajr ka hor ayuu tukan jiray wa kaana wuxuu ahaa nabigeena sal slm yqulu mid yidhahdo nicma waxaa nicmo lahaaday assuurataani laba suradood huma iyaga weeyaan yuqra'u waxaa la akhrinaya bihima iyaga fii rakcatay alfajri salaada fajr labadeeda ragca ka horaysa lagu akhrini waa kuwee suuradahaas nicmada iyo qiimaha badan qul huwa allaahu axad iyo waqul yaa ayuha alkaafiruun laba suurad oo ka nicmo badan oo ka qiimo badan yaraan badan ayuu nabigeena cadayna sal allah alay slam aad u qiimo badan yihiin maxaa yeeley towxiidka allah subxana wa tacala ay barax tirayaan labadaas suuradood suurat likhlaas oo nabigeen uu ku tilmaamay alai sl slm ulu alqur'aan qur-aanka marka saddex loo qeybiye qeybay ugu dhigantaa uu yidhi iyo qul ya ayuha alkaafiruun oo nabigeenna sala allah alay slm uu ku caddeeyey qofkii habeenka markuu saaxana akhriyo inuu muxuu ahaa iska beriyeelay naar iyo shirki uu ka beri noqday labadaa ragca labadaas muxuu ahaa suuradood oo lagu ahriyay ayaa nicmo badnaaday oo qiimo badnaaday ayuu nabigeena cadayna sala allah alay waslam xadiidka marka waxaa laga qaadanaya qofka markuu labada ragcad dukana fajarka ka horaysa suurat alfaatixa iyo suuratu qulya alkaafiruun suurat alfaatixa iyo suurat alikhlaas qul huwa allahu axad labadaas inuu ku akhriyo inay qiimo badan tahay ayuu nabigeena cadayna sal slm adduunkaanaad aragteen oo bisukhrufihi wanaagiisa nooloshiisa waxyaabahan muxuu aha dhex yeella oo maanta aad aragteen xitaa laisu dilo adduunkaanaad aragteen oo noocaan oo naf loo gooyo oo dhibaatadan loo mari iyo wax alle wixii ku sugan dhammaantiis labada ragca ka qiimo badan weeyaan marka ilmaheenna inaan barno dumarkeenna inaan barno annaga aan ku dadaalno aanan ka tegin xataa daraf kasta iyo dhib kastoo ku qabsada iyo si tahay aadan ka tegin waa ma'muur weeyaan wax laisfaray oo sunna aad loo adkay wey nabigeenana calayi wuxuu kaga dadaalo badnaan jiray ma jiro meeshuu nebi maxamed marka sahmiyey calayhi salaatu oo isaga uu ku dadaali jiray qiimaha ay leedahay iyo meesha ay ka joogta diinta dee shaki ma wax aad weyn weeyaan nabi maxamed asami alayh slat slaam meel kaga dadaal badnayna ma jirin waxaa u muuqatay darajo inuu koryeeli waxaa u muuqatay in dembi mad lagu dhaafi waxaa u muuqatay khayr on in lala kulmi ayaa nabigan u muuqatay sala allahu alay lidalika uu ku dadaali jiray wanaaggaasna waa sheegay sala allahu alay waslam marka fursaddaas iska miidda ah oonan haba yaraatay kadarka iyo calowga lahayn ayaana hortaalla marka aan ku dabaalanna oon ka necmaysanna weeyaan xadiidkaas ibn maaja ayaa soo saar waa xadii saxiix weyaan xadii kun saddex boqol iyo labaatan can cabdillahi bni camr bn caasi radi allahu tacala canhuma cabdillahi bni camar waa taqaanaan waa mukirkii xadiista nabigeena aadka u wariyey abu hureyre uu qiray inuu ka xadiid badnaa ana rasul rasulka al sal slm kaana nabigeena wuxuu ahaa idaa rakaca markuu rukuuca uu tukada rakcatay salaada fajr labadeeda rakca itajaca wuxuu u saaxan jiray calaa shiqihi alyman dhanka midigta u saan jira nabigeena sal slm markuu salaada labada fajar labada rakca tukada inta uu muaadinku ugu imaana sida noo imaan doonta insha allahu tacaala ayuu saas nabigeen dhihi jir wasyar kala jiidi jiray hurdo ma ahan abcan hurdo ma ahan laakiin waa iskala bixin iyo qofka inuu muxua ah isyara toga saasuu nabigeena samayn jiray sal slm ilaa habeenkii o dhan ayuu wuxuu taagnaay calayhi salaatu salaam salaad u taagnaa salaadii subax oo muxuu ah qur'aan alfajri ina qur'aan alfajri kaana mashhuudan la yihin waa ka dambaysaa oo inuu nabigeenna wuxuu rabaa salaad badan tukada inuu salaad dheer dujiyey saxaabadii ayuu rabaa marka uu u diyaargaroobi jira nabigeenna waa isyaro kale bixin jiray nasasho yar u geli jiray xadiidka isaga ah imaam axmed ayaa soo saaray saxiixun lighayrihi weeyaan waa xadiid saxiixa xasanu tajamaca uruquhu baabu taawuci sunno la sunnafasho qabla almaktubati salaada faradka horteed la sunnafasho ayuu baabkan u baab yahay iyo wa bacdaha salaada muxuu aha faradka ah gadaasheeda oo la sunnafasho maxaa soo arooray salaada duhur intee ka horeysa salaada casr intee ka horeysa salaada maqrib intee ka dambayso salaada duhur intee ka dambayso salaada subax intee ka horeysa salaada cisho intee ka dambayso kuwa ayaga ayaa baabkan uu ka hadla weyaan xadid kun saddex boqol iyo ko iyo labaatanaad can cabdilahi bni hafal waxaa laga wariyey radia allahu taala arda qala cbdilahi bni muqafar qaala nabiy nabigan wuxuu yihi sal l slm bayna kulli aadanayni laba aadan dhexdood laba aadan oo la kasta dhexdood waxaa ahaatay salaatun salaad weyaan bayna kulli aadanayni laba aadan oo la arka dhexdooda waxaa ahaatay e salaatun salaad bayna kulli aadanayni laba aadaan oo kaste oo la arka salaatu salaad baa udhexaysa uma intaa kadib qaal wuxuu yidhi nabiga calayh sala slam fi taalidati marka saddexaad wuxuu yidhi liman shaa qofkii doono weeyaan qofkii doono marka haddii marba la adimo intaanan salaaddii la aqimin salaad baa udhexaysa weyaan ya salaad baa udhexaysa marka waad tukan kartaa salaaddii yaa la adimay intii salaaddii muxuu ahaa kale laga gaari intii aqimitaanka laga gaari iska tuka in waa mxuu aha muxadad hoo kooban waa la imaan laakiin haddii aad sunno xataa iska mulaq iska tukato waxba dhibaato ma marka qaacida qaado haddii marba salaad la adimo intaana la aqimin ka hore wax mamnuuco ku saar lama arko haddii maanta laba iy qaac ku hay salaad tukato cidku uga qabsan karta lama arko daqiiqo udhexayso dhexdood haddii aad iska tukato waxba dhibaato ma bayna kulli aadaanayni salaad laakiin sida sugan oo laba iyo tobanka uu sheegay calayi sl oo qofkii daa'ima janno guri looga dhisi waa noo iman doontaa insha allah tacaala oo qofkan uu awoodi karaa raatibadan ah laakiin midaan iska mulaqa ah mulaq weyaan iska badso acinii calaa nafsika bikadrati asujuud taasay qaadanaysaa weyaan waay xadiid kun saddex boqol iyo laba iyo labaatanaad can anas bin malik waxaa la wariyey radia allahu tacala canhu qala wuxu anas bin malik kaana wuxuu ahaaday almuadinu mararka qaar sooma dareemaysaan markii saxaabiga la yihahdo radia allahu canhu la yihahdo iyo marka la yihahdo radia allaahu canhuma la yidhahdo ama la radia allahu canhum la yidhahdo farqi weynaa udhexayna waad garan kartaan runtii maxaa yeelay radia allahu inta badan saxaabi marka leeyahay inta badan isaga bes ayaa muslim ahaa aabihii gaalnimo ku dhintay inta badan waa runtii wax murugo badan laakiin ilaahay subxana wa tacala yahdii man yashaa wayudilu man yashaa ta ayada ilaahay laa mucaqiba lixukmihi xukunkiisa cid muxuu cirbin karta amaba ka daba karta lama arko weyaan yadac yahdii man yashaa wayudil man yashaa nasal allah alhidaaya fi daarayn marka saxaabiga marka radia allahu canhuma la yihahdo isaga aabihi alla ka rali noqdo weyan laba saxaabay ahayn mararka qaar waxaad dhehaysa radia allahu canhum wiilkii iyo aabbihii iyo awowgii inay noqdaan saxaabi yaa ka mid mataqaanaan abubakar ha wiilkiisii cabdiraxmaan yaa qundur ninka la dhihi jiray cabdiraxmaan iyo abubakar iyo abi quxaafa intaba cabdiraxmaan marka la yihahdo ibnu abi bakr ibna abi quxaafa radia allahu canhuma allah ka rali noqdo waana dad caailo dhan faamilona awowgii iyo aabbihii iyo muxua wiilashii iyo gabdhihii ay dhammaan wada muxuu ahay saxaabi yihiin weyaan waa ilah fadliga subana watacaala saxaabiga anas maali radi lahu taala arda qal uh, anas kaana wuxuu ahaa almuadinu qofka muadinka ah ama ninka muadinka idaa adana goortuu adimo qaama waxaa istaagi jiray naasun dad istaagi jiray oo min asxaabi nabiyi nabiga saxaabadiis kami sal slm ragga dadaalka u degdegayaan asawaariya tirarka iyo muxuu ahaa uh, masjidka bartamihiisa tiirarka taaganoo dhagaxa ah dhagax maba jir marka iyada haaliban waxaa wey geedahaas oo laantimireedka annagan hadda tiirarkan dhagaxa noo yeelo booska isagaa ay u degdegi jireen oo inay ku isku aadiyaan si ay salaad ugu tukadaan sunnada ay u degdegi jireen ayuu muxuu caddaynaya saxaabiga anas malik radi taala arda xataa yakhruja ilaa uu ka soo baxa annabiyu nabigana sal wahum kadalika iyagoo sidaa ku sugan markii ay istaagaan siday u tukanayaan ilaa nabiga uu ka soo yusaluuna way dukan jireen arakatayn laba raka dukan jireen oo qabla maqribi salaada maqrib eh, ka horaysa dukan jireen walam yakun ma ahaanin ma ahaanin bayna aladaani waliqaamati aadaanka eh, aqimitaanka dhexdoodan ma ahan shayun wax badan uma dhexayn yacni xilligii yaraayo aadaanka aqimitaanka u dhexeeyey intaas yar ayay xataa ay iska sii dukan jireen iska fadhi iyo iska sheekay iyo ma ahaan jirin dhaqankooda markiiba intay u degdegaan sutra ay raadsadaan ay dukan jireen ayuu cadaynaya anas malik radi allahu ta an warda wasaabiquu yusaaricuna fi khayraat ya yusaaricuna fi lkhayraat wahum laa saabiquun khayrkay u degdegayaan waana muxuu aha u hormarayaan weyaan xadid kun saddex boqol iyo imaam bukhari muslim ayaa soo sar xadidka muttafaq aleyh waa kii holan saasoo kale muttafaq ayuu ahaa xadid kun saddex boqol iyo saddex iyo labaatanaad can ibni cumar waxaa lagu abdillahi bin cumar ibn khataab radi allahu taala anhuma qal abdillahi bin cumar sallaytu aan la tukaday maca nabi nabigaan la tukaday calayhi salaatu wasalaam sajdatayni laba rakca laba sujuudood laba raka ula jeedaa sajdatayn laba rakca ayuu ula jeedaa waa min tacbiir اljuز'i wa iraadat اlkuli juz ayaa la cabiray waxaa la doonayaa kulligii sujuudda waxaa weeyaan waa salaadii ama rakcadii qayb ka mid ah marka sujuuddiyaa la cabira maqsuudkana waxaa weeyaan waa rakcadii nacam waa yahay salaytu waxaan la tukaday maca nabiga an la tukaday sal slm sajdatayn laba sujuudood qabla duhri salaada laba rakca cafwan qabla duhri salaada duhur ka hor wa sajdatayn laba rakca bacda uhri uhr kadib wasajatayn laba sujuudood bacda maqrib salaad maqrib kadib wasajatayn laba sujuudood bacda alcishaa cisha kadib wasajatayn laba sujuudood bacda aljumcati jumcada kadib faama almaqribu salaada maqrib miya walcishaau cishaa miya fa fii beyti gurigiisuu ku tukanay yaa la weydiinaya mar gurigaa tukanay bay ku tukanay alai sl slam caaisha umma xabiiba xafsa saxaabiyaadkaasaa la ayaga ayaa noo sheegayaan waana noo sheegeenba waana noo sheegi doona insha allahu tacaala waayahay haddii ayaga aynaan ahayna sunnooyin badan oo mxuu ahaa eh, noola jedeeye way dhumi lahaayeen iyaga ayaa noo xifdiyey radia allahu tacala canhuna waardaahuna fii jamiic almajaalaat dhan walba salaada xitaa bas maaha sunooyin badan oo nabigeen uu ka taga alayhi sla slaam guryaha ayuu ku dhex samayn jiray oo annaga maanta aan samayno haddii aynan saxaabiyaadkaas ahayn ummahaat almuminiin annaga indhama saarneen indhama saarneen mana aragneen weyaan jazaahuna allahu khayra xadiidka isna waxaa weeyaan bukhaari muslim ayaa soo saaray xadidku saddex boqol iyo afar iyo labaatanaad can caaishata waxaa lagu radi allahu tacala canha allah ka raali noqdee ayaday aabbaheeda awgeedbe ana nabiga nabigeena sal slm kaana waxay nabigeenna laa yadacu midaanan ka tegin arbacan afar qabla duhri salaada duhur ka hore wa rakcatayni laba rakca qabla alhadaati salaada subax ka hore nabiga weligiis kama tegi jirna calayhi salaat slaam kun saddex boqol iyo shan iyo labaatanaad xiidka ah can ummi xabiibat waxaa laga wariyey zawji nebiy waa laysu dabagalay ma aragtaan saxaabiyaadka ayaa marka qaadanaya waa dowrkoodii waa baabkoodii ayagaa qaateen can ummi xabiibata waxaa laga wariyey zawji nebiy sal allahu alayh ali slm radi allahu taala ardaha anna mmuxuu ahay um xabiiba qaalat waxay tidhi samictu waxaan ka maqlay rasulah baan ka maqlay sal slm yqul isagoole maa min cabdin adoon ma jira muslimin muslima yusallii tukada lilah alweynu tukada kula yowmin maalin la arka intay cashrata rakca toban iyo laba rakca ilaah dartii u tukado taawucan weliba sunno falasho ah hayra fariidatin faradna aan ahayn ilaa hadduu ninkaa jira bana allahu alla inuu dhisaa lahu isaga beytan guri fi ljanati ayugu dhisaa aw amaba ilaa haddii uu tukado bunya lahu waxaa loo dhisaa beytun guri fi ljanna jannada ayaa guri loogu dhisaa kan hore waa musama waxaa weeyaan waa mabniyun lilmusama kan majhuul wa waxaa weeyaan faacilkii allah wey kan hore kan dambana waa majhuul laakiin allah waa laba jeerba laba jeerba weyaan malaaigtan dhista oo dee biamri illahi caza wajal ay dhistana waa isku mid un qaalat uma xabiibat waxay tihi famaa barixtu kama aanan zuulin usallihunna inaan tukada bacdu hadalkaas nabi markaa ka maqli kadib weligey inaan muxuu aha ka dukada kamaanan tegin laba iyo tobankaas marka ragca qofka inuu daa'imo markuu dhammaystaba guri umbaa loo dhisi guryaheenna maxay leekanaa marka duhurkii afar ka hormari sida ugu fiican oo laba iyo tobankaad ku heli karto duhurkii afar ka hormari kow labana kadib mari inta lia kugu dhacday nus horta waad haysta alamdulila jeebkashab salaada hore iyo nus aslaeen salaada maqhriba laba kadib mari salaada cisheen laba kadib mari salaada fajirna laba ka hormari wabilahi towfiiq casr ayada iska dhaaf afarta ragcoo ka horreysay oo noo imaan doonto mxuua qofkii waxaa weeyaan tukada wanaagiisa laga sheekayn doona baab kale laakiin rawaatibta saas ka dhig haddii qofka saa u ka dhiga waxaan isleeyahay taqriiban axaadiista majmuucooda saasay aad u ishaarayaan saasay aad u ishaarayaan weyaan wallah aclam waayahay laakiin inta badan masaajidka waad aragteeno imaam noqoya imaamuu noqoyaaba markii la aqiimo kadib aa lasoo galaa imtixaan waa marka weliga qalon baad ku jiri weliga qalon baad wadaysaa afar ragco gadaal kaaloaad qalaysaba waa imtiaan imtixaan weyaan marka qofka laakiin wuxuu kaga badbaadi karaa inuu marka la addimaba masjid tala soo dha haddii marka la addimaba masaajid soo gala wabilahi tawfiiq baabka u toosay waxaa kaloo iyada baraarujin mudan runtii aad muhiim u ah nabigeena sal l slam wuxuu caddeeyey qofkii afartan maalmood salaada jamaaca ku tukada oo weliba aynan takbiirta allaahu akbarta aynan dhaafin afartan maalmood oo mishan salaad kudhufta miqaa weyaan afartan shan kudhufta ya ma laba boqol bese laba boqoloo salaadood bese ya qofkii ay takbiirat alixraam aynan ka tegin kutiba lahu baraa'atan laba waxaa la siina garanti garanti warantiyaa loo jaraa biluatikum antum ya bara'atun min annifaaq munaafiq inuusan horta waxaa weeyaan shabad waxa loo dhufanaya adig munaafiq ma tihid soco kaara la siinaya inaad munaafiqiin waa loo dhiibaya waa nicmo tan labaadna waxaa weeyaan waxaa la siinaya kaara jannada ku gala inaad naar ay taabanayin waa loo dhiibi caaw ma ka wada bilowna kulligeed labada kaara qaadane xaqiiqa waa nabi maxamed harkiisa alay slat slam wamaa yantiq can alhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa laakiin wa qaliilu maahu maanta jannadii oo diyaar ah oo naartii baraadeedii halka adduunkan ad ku qaadani oo jeebka adoo ku wata tegi nabi maxamed ku shegay alayh sla slam munaafiqnimadii muxuu ahaa lagu balayd ay ka dhacaysay adoo beri ki ahaad muxuu adduunkan ka tegi wixiina waa kuu muuqdan wax fudud weeyaan maca dalika allahuma mustacaan ya waa imtixaan xaqiiqatan nas'al allaha asalaama alcaafiya rag badanoo koleyba uun ka faa'idaystay way fadhiyan waan naqana qaarkood marka annagana wixii aanan guli ka faa'idaysan o ani aan ka mid ahay bal hadda aan dhexda xidhanno nasal allah asalam alcaafiya waaya zaad tirmidi imaam tirmidi wuxuu kordhiyay xadidka hor muslim ayaan soo saaraya zaad tirmidi imaam tirmidi wuxuu ku kordhiyey arbacan afar oo qabla duhri duhurka ka horayso iyo wa rakcatain laba rakcoo bacdaha salaada duhur ka dambaysa waa lix warakcatayn laba raco bacd almaqribi salaada maqrib ka dambayso iyo warakcatayni laba raco bacd alcishaai salaada cisho ka dambayso iyo warakcatayni qabla salaati alfajri iyo laba rakco salaada fajr ka horayso intaas marka laba iyo tobankii xadiidku maxabiiba ayuu marka tirmidi si fiican kugu muxuu ahaa yadac aniqaat alxuruuf iyadu isku ka aadinaya marka laba iyo tobanka raca qofka tukado mxuaha gurigii jannada loo dhisaayey iyo laba iyo tobanka raca meelay ku kala jireen hal mal ay ku wada sheegtay radia allahu tacala canha wardaha marka halkaas inaan ku dhegno waa muhim imam tirmidi ayaa soo saar xadidkaana xadiidku saddex boqol iyo lix iyo labaatanaad can cabdilahi ibn shaqiiq waxaa laga wariyey raximah اllah qala wuxu abdillah bn shaqiiq sa'altu caaishata aan wariyey um lmuminiin radi allahu taala ardaha can salaati rasulla nabig ale saladiisa wax ka weydiiyey can taawucihi ayaan ka weydiiyey salaadiisa weliba qayb taawuc ayaan wax ka weydiiyey sunada ah sunno falashada faqaalat waxay tihi kaana wuxuu ahay nabigeena sal l slem yusallii mid tukada fii beyti gurigayga qabla duhri salaata duhur uma intaa kadibna yruju bixi jiray oo fa yusalii bnas dadku soo duin jira nabiga ala sl uma yadhulu guriga ayuu soo geli jira nabigeena fa yusali wuxuu tukan jiray rakcatayn laba raka tukan jiray wa kaana wuxua nabigeena sal sl yusali mid tujiyey binaas dadka almaqrib salaada maqrib uma intaa kadib yadhulu wuu soo geli jiro fa yusalii rakcatayn ayuu tukan jiray waa sideed wayusali binaas dadka ayuu dukin jira nabiga ala sl alcishaa salaada cisha wayadhulu beyti gurigeyga soo geli jiray fa yusalii rakcatayn laba raka tukan jiray waa toban kow wa kaana wuxua nabigeena alayh slat slam wayadhulu naam soo saa maaha wa kaana wuxuu nabigan sal yusallii mid min aleyl habeenka tisca rakcaad salaadda fajrn tabcan waa tii aan naqaanayo nabigeen wuxuu kaga dadaal badnaa ma jira tobanka marka uma xabiiba iyo caaisha halkaas waa iskaga ekaadeen sooma jeedaan waa iswaafaqeen isku meelay aadeen marka nacam wa kaana wuxuu nabigeen sal sl yusallii mid tukada min aleyl habeenka tisca rakcatin sagaal rakcu tukan jiray fiihina alwitru witrka ku jiro sagaal rakca oo witr ku jiray nabigeena calayhi salaa slam waa mararka qaar wa kaana wuxuu ahaa nabigeena ala sl yusallii mid tukada leylan habeen awiilan ee dheer qaa'iman isagoo taagan yani muddo dheer oo habeen ka mid a ah, isagoo taagan u tukan jira nabigeena ala sl slam oo taagni ayuu qur-aanku akhrinaya taagniyu ku rukuucaya saasuu marka ku tukan jiray kow wa leylan habeenkana habeen awiilan ee dheer qaacidan isagoo fadhiya habeenka jus ka mid ahna aad fadhiga taagnid u badnaa waa markuu nabiga xoogga laha ala sl markii uu yara culsaaday oo hilibka u ful nabigeena ala oo fadhiga ayuu u badnaan jiray sal allahu alayh ali waslm wa leylan awiilan qaacidan isagoo fadhiya wa kaana wuxuu nabigeena sl slm idaa qara'a qur-aanka hadduu ahriyo qiradii u ahriyay wahuwa qaa'iman isagoo taagan rakaca wuu rukuuc jiray wa sajada wuu sujuudi jiray wa huwa qaa'iman isagoo mxuu aha taagini ka soo degay ila sujuud qof taagan ma sujuudi karaa waa maya yacni taaginadii qur-aankii akhri kadibna rukuuc kadibna sujuud saas ayuu isu dabadhigi jira nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa yahay wإida qaraأa hadduu akhriya qaacidan isagoo fadhiya raka wuu rukuuci jiray wasajidu sujuudi jiray wahu qaacidan isagoo fadhiya oo intuu qur-aanka fadhi ku akhriya kadibna istaagay rukuuc maya ma jiri jir nabigeena saad msman jir alai sl wa kaana waxaa nabigena sal slm idaa طalca alfajru salaada fajar haddii ay dilaacdo uu dilaaca idaa طalca alfajru salaada fajar ama fajarka hadduu dilaaco sallaa rakcatayn laba rakcayuu nabiga tukun jiray waa ka marka rakcataynkii iyo tobanka hor isku darsa marka miiqay kuu noqotay waxay kuu noqotay labiy toban halkaas iska waafaqeen radi allahu tacaala canhun xadiidkaas imaam muslim ayaa soo saaray xadiid kun saddex boqol iyo toddobiy labaatanaad can ibni cumar waxa lagu ri abdulahi bn cumar ibn haaab radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdulahi bn cumar qala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm raxima allah allah u naxariisay imra'an qof sallaa tukaday qabla alcasri salaadda casr ka hore arbacan qof afar ragca salaadda casr ka hore tukaday ilaahu naxariisto aabbahaa ii duceey iyo hooyadaa ii duceey iyo macalinkaa ii duceey mataqaana ha mid ka fiican nabi maxamed kuu duceey alai afarta haddii aad tukataa ducaa nabi maxamed kugu dhacday wabilahi towfiiq marka taasna iyadna ku darso waxaasoo dhan marka waxaa weyaan waa khayraadka iyo wanaagga ilahay uu siinaa subxana watacala addoonka maalinta qiyaamana markii salaadii lasoo bandhigay sida noo soo hormartay la weydiin doono qofka salaadiis hadii ay kaamil tahay camalkiisii iyo asagaba ha aqbalo salaadii iyo camal kaleba ha aqbalo haddii ay naaqis noqotona meesha wax loogu barbaaro qiilka looga raadina waxaa weyaan waa sunantan hadda soo marnay iyo kuwa dambe noo imaan waayahay xadiidka abu daawuud tirmidi waa xadiid xasana baabu taawuci fi lbeyti guriga in lagu sunaystay ayuu baabkan u baab yahay xadiidku saddex boqol iyo siddeed iyo labaatanaad can ibn cumar waxa lawr abdulahi bin cumar alkhataab radi allahu taala anhuma qal abdullahi bin cumar qaala rasul lah wuxu yidhi sal l slem ijcaluu yeela fii buyuutikum guryihiinna min salaatikum salaadiinna wax ka siiya weeyaan salaaddiina aad tukanaysaan guryaha wax ka siiya witirkii iyo sunnadii iyo faradkii o dhan qofka laga lagu tukanaya gurigiisa weligiisba kuma tukanaya qur-aan akhrintii wax walba halkaan weeyaan gurigii marka barakadii ah guriga salaad u baahan guriga quraan akhrin u baahan guriga duco u baahan guriga dikri u baahan guriga wuxuu u baahan yahay nuurin nuurkii dhanba halkaan masaajidkaad ku reebtay marka nabigu wuxuu leh alay mar guryihiinna salaadiina wax u yeela wax u reebta wax sii ka siiya walaa tattakiduhaa qubuuran qubuur salaad lagu tukanine janaaze ma oyane yaanan waxaa weeyaan qubuurta aan guryaha saa dhigan weyaan qubuur oo kale dadka qubuurta jooga may tukadaan salaad ma jirto camalkooda ugu go-ay muslim ay xadidka soo saara weyaan xadiid kun saddex boqol iyo sagaal iyo labaatanaad an jaabir bn cbd lah al radi alahu taala anhuma qal u jaabir qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal slm idaa qadaa hadduu guta axaduku midkiin asalaata salaada fii masjidihi masjidkiisa waa sigiska oo kale ku tukada falyajcal ha yeeli beyti gurigiisa nasiiban qayb oo min salaati salaadiis ka mida faina allaha maxaa yeele faina allaha la weyne jaacilun wuxuu yeelayaa fii beytihi gurigiisa min salaatihi salaadiisa xaggeeda wuxuu ka yeelayaa khayran khayr ayuu yeelayaa ilaha subana wa taala gurigaas khayr ayuu ka buuxinaya salaadaas ayaana ilahay sabab ugu dhigaya subxana wa tacaala markaad ilahay ku baryayso ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina anamta calayhim hayr almaqduubi calayhim wala daaliin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxaa weeyaan hada licabdi walicabdi ma sal hada bayni wa bayna cabdi walicabdi ma sal meesha saa lagu leeyahay ihdina siraata almustaqiim iyo waxaa weyaan iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin meesha khayraadkaas meesha xiwaarka iyo wadahadalka adiga aan ka dhaca gurigaada markay tahay ka warama wax weyn marka baabka isaga ah nabigan wuxuu cadayna sal slam in khayr badan laga heli inaa marka aan la hilmaamin lagu dadaalo waa wax aad wanaag badan muslim ayaa soo saaray imam muslim raximahullah xadid kun saddex boqol iyo soddonaad can kacb bn cujrata waxaa laga wariyey radi allahu taala arda baab ulxaj markaan tagno amaan soo marnay kacb bn cujra qiso cajiib ayuu leeyahay qaala wuxu kacb bn cujra radi allahu taala arda salla nebiyu nabigeenu wuxuu ku tukaday fii masjidi bani cabdilashhal ree bani cabdilashhal niminka la yihahdo ree ansaareed ah masjidka ay oo ku magacawnaa ayuu wuxuu ku tukaday almaqriba salaada maqrib fa qaama kadibna waxaa tukaday naasun dad yatanafaluuna iyagoo sunnaysanayaan ayay istaageen fa qaala wuxuu yidhi nabigeena cai sl slam calaykum dushiinna bi hadihi salaad salaadan fi lbuyuuti guryaha salaadan aad la soo yaacaysaan ood meeshaan muxuuha ku tukanaysaan guryihiinni idinku dhegan waxad guryaha la aado waa sunnadii sunnadii weeyaan saasuu nabigeena cadayna sal l slm abu daawuud tirmidi nasaa-i a soo saara xadidka marka xadiidkan axkaamta laga qaadana maxaa ka ah? loo bixin karo magac qof in loo bixin karo magac qabiil jilib jifa wahaakada dhib ma bani cabdilah shal xadiidka kale waa taqaanaan nabigeena sal allah alay bayna alkhayli almudmara wa hayr almudmara wuxuu nabiga tartansiiyey fardihii la boglaalay oo orodka loo diyaariyey iyo fardihii kale oo hajiinka ahaayo iska muxuu ahaa aanan jiim iyo meelo gelin iska caadiga aha waa muxuua luqat alcasriga weyaan ragga qofka jiimkale jiim ku jira iyo qofka iyo wadaadka halkan muxua kitaabas kaga raacanay haddii ay wada ordaan ka warrama qaar waa suuxayaan jaamacadda waxaan garanaa beri waxaa dhacday ardaydii jaamacadda ragga muxuu ahaa moogta jaamacadaha iyo meelaha goobaha waxbarashada iyo tartan ayaa dadka la geliyaa oo yacni usbuuc marka orod ayaa jira meel marka ardayda waxaa la geynayaa inta basas lagu qaado ayaa le mxuu ahaa waxaa loo xirayaa dharkaasaa loo xiray xitaa kenya hadda waa ka jirta oo axadaha qaar waa la sameeya gabadhan oo madaxweynaha hadda xaaskiisa ah magaceeda ayaa mararka qaar ood lagu sameeya oo waxaa la xiri uhuru highway iyo mandiqada dhan waa la xiri annaga kama qabnay sidiiqadana ku rafaadnay mogta marka waxaa weeyaan ama ilaahay nooga nicmeeyey dhan kalena marka halkaas ayaa maalinta axadda loo bixi aroortii bacd alfajr ayaa dadka dhan ilmihii ataa waa la soo kaxaynaya waa loo wada labisaya dharkaas mxuu aha safraaga amaba mxuu ahaa yalowga kadibna orodka laga bilaabo santarka magaalada ayaa waxaa la ordi ilaa soddon kilomitr ayaa la soconi wax socda wax orda nin walba tabartii meeshiyaa lagu soo wada noqoni marka waxaan kala jeedaa tartankaas ayaa ardaydii waxaa loo qaaday miiqaadka dalxulayfa taqriiban waa toban iyo dhowr kilomitr meeshii ragga la geeyey mogta markii maalka lageeya meeshii lagu daadiyey haye hal ordaali ilaa waxaa loo socdaa jaamacadda bartamaheeda meel xariiqaho ku taal ayaa loo socdaa raggii marka qaar istaallo la dhigay <laughs> raggii ardayda aha qaar weligood aan ordin oo ama geelaysa ay uga tageen ama tuulooyinka ay uga tageen ama ay beerahood u falay uga tageen jaamacadda unfadhi dhowr sana ayaa liyi hal orda marka meeshaa laga soo orday marka halkaa laga soo orday ambalans ka soo qaad kan kala soo qaad kan kala soo qaad kan kala soo qaad waa dhowr kun waxaa la yaable marka ninka number oneka noqday iyo number twoga waxaynu ahayn laba nino jibuutiyaan somalia ree jibuuti ciise waa taqaana ciise madoobe nimankaasa ahayen waan la yaaba xaqiiqatan sanadka labaadna ayagaa ahaayeen labadiinna ayaga ahaa midaa takharuji kii haray ayaa haddana noqday waxaana jira marka nimanka orodka mawhibu ilahay si subxaana wa tacaala marka waa la yaqaana jibuuti haddii aad tidhaahdo aljari iyo tartankaasa lagu yaqaanaa niman aad runti jibuutiyaankan runti waxyaabaha cajiibka waaba iga taqaanaan qaarkiini runtii ummadda soomaaliyeed oon jaamacadaha isku baranay waa rag u akhlaaqda badan weligeyba dad akhlaaq badan maan arkin xaqiiqatan akhlaaqda soomaalinimada qiimaha sharafta yani dulqaadka ilbaxnimada yani waxaa laga yaba ka wadaagsana laga yaaba oo sunnadii iyo waxyaabaha iyo annaga aan ugu badana laga yaaba laakiin akhlaaqda iyo walaalnimada iyo soomaalinimada iyo runtii waad la yaabaysaan dad cajiib wa intaan ka arkay soomaalida ilan jaamacadaha waxa iskugu tag shan soomaliya iskugu imaada etoobiya laga imaanayaa jibuutiya laga imaanayaa soomaaliya oo macalalaankeeda wata laga imaanayaa halkaana laga tegi waxaa weeyaan dhan walbaa laga imaaday marka ragga ugu akhlaaqda badan inta arkay iyaga xaqiiqatan walxaqu yuqaal jazahum allah khayran waa yahay hay marka nabigeena ala sl slam waxaan kala jeeda markaan kala gol lahaa wuxuu tartansiyey nabigeena alayh slat slam fardihii la boglaalay oo la tababaray iyo kuwa aanan tababarnayn ayuu nabigeenna kuwa aan tababarnayna gooniyaa loo tartansiiyey kuwa muxuu ahaa la tababarna gooniyaa loo tartansiiyey ila isma qaadan karaan mogta marka meelaha amadkeeda ahaa waxaa weyaan bani zureyq nimanka la yihahdo waa jilib jilib muxuu ahaa magacood waa bani zureyq reer bani zureyq masjidkoodii ayaa muxuu ahaa amad u ahaa ama laga bilaabay marka in magac lagu sheega marka masjidka oo la yihahdo masjid abubakar oo la yihahdo masjid bani fulaan soomaalida xataa bani fulaan la yihahda wax dhib kuma sugan inkastoo annaga mushkiladan haysta oo cudur culus waxaa laga yaaba haddii bani fulaan lagu magacaaba cid ayaga inay kusoo dukaninba soo ma ogidin arrintayda waad ogsantiin haddii maanta masjidka lagu magacaabo bani fulan oo la yidhahdo bani fulana masjidkan muxuu ahaa magaciisa waxaa laga yaabaa iyagun bes adinka le imaam isu noqda muaadin isu noqda salaad iska bixiya adinka idin talanayna ku kalana safaysanyin halkaas saas ma ay noqoni mogta markaasoo kale lama keenay dabcan darar kalaa ka imaani iyo balaa ka imaani markaasoo kale maya ummadda cudurkaa qabta hadda waad aragteen carabaha oo kale ninka markuu magaciisa sheega hebel hebel yidhaahdo alruxayli alxarbi altamiimi alqaxaani jilibkiisuu sheeganaya annagana qofkii waxaad sheegto adal adal xaalad khatar u geli waaya hahay marka nabigeena ala sl wuxuu ku yihi nimankiinan reer bani cabdilashalow salaada aad masjidka sunada ku tukanaysaan iska dhaaf guryihiina salaada la aada abu daawuud tirmidi nasaa ay soo saar xadis xasan laakiin haddii xaafadda ay kaa fog oo muxuu suuqyadan iyo meelahan joogta dee markaas waxaa weeyaan fama xiilat lmuari ilaa rukuubuha markaas wax kaloo samayn karta lama arko marka id waa inaad muxuu ahaa halkii aad ku sunaysato si ay dhaafin baabu salaati naafilati salaada sunnada qaacidan qofkii isagoo fadhiya inay u bannaan tahay iyuu baabkan u baab kun saddex boqol ko iyo soddonaad can caaishata lagu uri zawji nebiy taala ardaha qaalat waxay tir caaisha ra'aytu maan arkay ana nebiya nabigana sal slam yaqra'u isagoo akhriya fii shayin shay oo min salaati leyli salaada habeenka ah jaalisan isagoo fadhiyo maan arkin xataa idaa kabira markuu nabigu weynaaday qara'a wuxuu akhri nabigeena jaalisan isagoo fadhiyo marka hore nabiga dhaqankiisa isagoo taagan u jiray lakiin marka qofka xibni cullisaada wuu iska fadhiisanaya fattaquu llaha halkaas ay xaaladda noqoni faidaa baqiya markii ay ka harto calayhi nabiga ay ugu harta min asuurati suuradii alaaثuuna soddon aw arbacuuna aayatan ama afartan aayadood qaama nabigu istaagi jiray faqara'ahunna uu akhrin jiray farakaca kadib rukuuc jiray bukhaari iyo muslim ay xadidka soo saara weyaan marka inta badan fadhigu ku akhrinaya baqa u akhrinaya ali cimraan u akhrinaya nisa u akhrinaya meesha u dambays markuu soddon iyo labaatan ayada ugu dhimanta ayuu ka dambin istaagi markuu akhriyay asagoo taagan ayuu nabiga samayn jiray xadiidka hore iyo xadidkan marka isma diidaayaan waa xaalad idiraar ahoo dhacay laakiin asal ahaan haddii fadhi aad ku bilowdo fadhigi ku dhamayso haddii aad taagni ku bilowdo taagni ku dhamayso laakiin haddii culays iyo xanuun iyo hawle iyo muxuuah da iyo ay yimaadaan baabkaas oobaa marka iska maftuuxo weeyaan waayahay axaadiista noo imaan doonta in badan waxad arki doontaan qofka jannadii sidaa rabta ugal in leey adiga saa rabta ugal sidii aad awood ugal cafwan sidaa rabta ma sidaad awood ugal jannadii waad geli sida aad awoodana ugal haddii aad taagni ku geli karto haddii aad jief ku geli karto haddii aad muxuaha fadhi ku geli karto haddii aad muxuu ahaa yani ariiqadii aad adig ku geli karto iyo tabartii aad ku geli karto tabartii tabartii aad ku geli karto jannada kugalaalhihi qofka maxaa yeelay salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin salaadii adoo taagan tuka ma awood fadhi ku tuka ma awoodid adigoo muxuu ahaa barlaati oo sariir saaran tuka qalbiga ka tuka saas weyaan waxaa weyaan ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa iyo naxariista ka mid tahy weyaan waaya xadiid kun saddex boqol iyo laba iyo soddonaad can cimran bn xusein waxaa la wariyey radia allahu tacala anhuma w kaana wuxuu ahaaday cimraan bn xusein mabsuuran mid bawaasiir iyo qoromaali ama tarabow mid qaba ayuu ahaa qaala wuxuu yidhi sa'altu rasulah baan weydiy sal slm can salaati rajuli qofka salaadiisa qaacidan isagoo fadhiya wax ka weydiiya nabi allo qofka isagoo fadhiya inuu tukada bal ka warran wuxuu yidhi in salla hadduu tukada qaa'iman isagoo taagan fa huwa afdalu kaas ayaa fadli badan waa salaada sunnada ah. fadli haddii la sheego waa salaada sunnada ah waman salla qaacidan qofkii isagoo fadhiya tukadana falahu wuxuu nisfu ajri lqaa'imi qofka taagan ajirkiisa nuskiisa ayuu leeyahay waman sallaa naa'iman qofkii isagoo jiifa tukadana falahu isaga ayuu u sugnaaday nisfu ajri qaacidi qofka fadhiya ajirkiisa nuskiisa ayuu leeyahay weyaan saasuu nabigeena cadayna sal allahu alayhi waali wasalam baabu salaati duxaa salaada barqinka ayuu baabkan u baab yahay salaada barqinka la tukada oo markii qoraxda ay soo baxdo ay soo yara kor aado ilaa muxuu zawaalka qoraxda ay ka suushi intuu dhaxay salaada la tukada salaadaas ayuu baabkan u baab yahay barqinka ayaa duxaaga la yihahda waduxaa waleyli idaa saja xadiid kun saddex boqol iyo soddon iyo saddexaad can cabdiraxmaan bin abi leyla waxaa la wariyey raximah la ramata waasica qaala wuxuu yidhi bdimi abileyla kibaar ataabiciin wa qaala wuxuu yidhi bdimi abileyla maa anba'anaa nomuusan sheegin axadun qofna annahu isaga ra'aa inuu arkay annabiya nabigana sal slm salla isagoo tukaday aduxaa salaada duxada hayra ummahani ummahani wadaaddaas la yidhahdo oo nabiga calayhi sala slam eedadii ahayd qof aanan ahayn nooma sheegin weeyaan dakarat waxay sheegtay ana nabiya nabigeena sal allahu alayhi waali waslm yowma fatxi makata maalinta maka la furtay ikhtasala inuu ku qabaystay fii beytiha gurigeeda oo fasallaa kadibna u tukaday amaani rakcatin sideed rakca famaa ra'aytu maan arkin sallaa mid isagoo tukaday salaatan salaad akhafa ka fudaymada minha sideeda rakca hayra anahu laakiin anahu isaga yutimu wuxuu dhammaystiri jiray uu sugi jiray alrukuuca rukuucda iyo wasujuuda sujuuda saas ay leedahay radi alla taala ardaha cabdiraxmaan abi leyla marka ka warramayaa can cilmihi isaga intuu arkay wamaa hahidnaa wamaa shahidnaa ilaa bimaa calimna annaga waxaan sheegayna waa intaan naqaano laakiin waxaa noo imaan doonta saxaabo kale oo badan oo sheegaysa oo weliba sii oo dadka dukada weliba fadli iyo masiyo sheegaysa noo imaan doona laakiin isaga tabartiisu ka warramay intii un aqoontiiseed ayuu sheegay radi allahu taala raximah ramatan waasica bukhaari ayaa soo saaray xadiid kun saddex boqol iyo afar iyo soddonaad can caaishata waxaa laga wariyey zawji nabiy radi allahu taala ardaha qaalat waxay tir caaisha kaana rasulla nabiga wuxu sal slam yusalli mid tukada adduxaa salaada duxada arbacan afar yuu tukan jira nabigeena cala slam wayaziidu maa shaa allah wayaziidu wuxuu kordhin jiray maa shaa allah alle intuun doona muslim ayaa soo saaray caaisha waxay halkaas salaada duxa ay leedahayba ayuu nabiga tukan jiray afar ragca intuu rabana waa kusii kordhin jiray mid labaad soomakan waayahay kan saddexaad qabso xadiidku saddex boqol iyo shan iyo soddonaad can abidarda waxaa la wariyey radia allahu taala arda qal wuxu abudarda awsaani wuxuu ii dardaarmay xabiibii kii aan aadka u jeclahay sala allahu calayh wali slm waa nebi maxamede bialaati saddex shay uu ii dardaarmay kow lan adacahunna kama taga maacish intaan noolahay abadan dardaaranka annaga aan kaararkii marka ama aan labad jeebgashanayni oo kale weeyaan kan maacish intaan noolahay bisiyaami alaaati ayaamin saddex maalmood soonkooda kow min kuli shahrin bil kasta laga sooma tan labaad waa salaata duxaa salaada barqinka ah dadka dhan waa hilmaamsan yihin markayda businesskii iyo ganacsigii xafiisyadii waxbarashadii danihii shaksiga ahaa safarkii wakhtiga duxada mashquul ummaddii nin walba waxaa weeyaan waa kadadan yihin cid marka soo xasuusanay salaadda horn waa fogta salaadda fajirna alxamdullah waa iska soo riday marka waa xilli marka ummadda inta badan ay khafla ku jiraan oo muxuuaha harjad iyo xaaje iyo shirar iyo muxuu ahaa shaqo iyo wax iska dhicin iyo mararka qaar beyn yara tuur iyo qofku yara tuur iyo haakadaa iyo hunguri raadse iyo mansab raadse iyo waa xilliga marka qofka uu firaaqo badan uusan u haynin tadakurka dikriga u haynin lidaalika waxaa weeyaan xilliga isaga ah iyo salaata duxaa salaada barqinka ah wabi alla anaama inaanan saaxanin xataa uu tira ilaa witrka aan ka tukado saddexdaasa nabigeenna iyo xabiibkaygaan kula ballamay ayuu leeyahay oo ii dardaarmay ayuu leeyahay radia allahu tacala arda soo hormara muxuu ah marka witrkaan soo hormara waxaa weeyaan waa qofka aanan rajo qabin damac qabin hordaweynin dadka iyagoo saxaaba ahy kale hordo ayagoo awliye ilaahay kale hordo ayagoo akhyaar ahlu taqwa ahay kale hordo badan yihiin yacni jirka bini aadamka qaabsamayskiisa ninba waxaa deeqaysa intaana cunnoa ninna waa sax in loo keena haddii aadkan muxuu calooshiisa intaad leeg ama wuu bartay wuu la qabsaday kana hurdadii waxaa weyaan saas uu la qabsaday inuu sideed sac jiifo ayuu la qabsaday kana wuxuu la qabsaday inuu jiifo saddex sac ama afar sac ama shan sac ugu badnaan inuu jiifo marka wahaa kada ummadii a kala duwan jirkoodii soomaad arkin dadka qaar haddii nabar saa loogu dhufto wuu cabaadaya jirki waa jirki midna waxaa weyaan haddii xataa la muxuu ahaa la tooriyey wuu iska ahamsany dadkii a kala duwan qaabdhismed jirki iyo tarbiyadii iyo wax badan baa muxuu kala duwan sidaa darteed waxaa weyaan tanna ayadna waa la mid middaana waa lamido waxaa weeyaan dadka qaar ayaa laga yaaba haddii marba ay dhacaan waa jawaan dhacay bes salaada fajar ka hor lagama yaabo qaarna haddii kitaabkaas saa loo roga saa la yidhahdo fag wuu taaganya u fadhiyaaba kaasaa ugu dhibaato badan qofki imtixaamankaas waa isagana waa cadaabmayaa ummaddana waa cadaabi ilmihiiu ku qaylini reerkiiu ku qaylini baabuurta meesh socoto banaanka iska socoto la dagaalami baabuur iska socdo muxuu ahaa bbb wax kasii ayuu kasoo kaci wagt markaasu inkaarkuwaan hurda inoo diidan war iska hurud adiga laftirkaada mishkilada adigoo asaga maaha ummadda ilahi waa xamaalinaan adigana waxaad yeelaysaa hurud marka ummaddi aa kala duwan ilahi subxana wa tacala dadka waa kala duway marka raggan witerka laga raba inay witriyaan intayna saaxanin waa qofka baqa inuusan soo kicin laakiin qofka rajayna inuu soo kaca waxa uu fadli badan aakhir aleyl lianna salaata aakhir leyl mashhuuda malagta alla soo xaadiraysa ilaahay subxana watacaala ayaa samaadunya usoo degi waxaa leey waxay weydiisa aan ku siiya dhib sheega aan kaa qaade wahaakada bari aan kaa yeelo saas weyaan waa xaalad cajiib ah waaya wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuudan salaadii noqotay ay ka hor noqotay suxuurtii waqtiga saxaagta noqotayaaba waaya xadii kun saddex boqol iyo lix iyo soddonaad xadiidkan imaam muslim soo saaray xadid kun saddex boqol iyo lix iyo soddonaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu taala arda qal wuxu abu hurayra qaala rasulula rasulka wuxuu yidhi sala allahu alay waslam laa yuxaafidu ma ilaaliyo calaa salaati duxa salaada baqinka ma ilaaliyo ilaa awaabun mid allo soo noqosho badan oo allo ku xirnaan badan mooyne qof kale ma ilaaliyo weyaan qaala wuxuu yidhi wahiya salaatu duxana salaatu lawaabiina kuwa allo soo noqoshada badan allo soo laabashada badan ragga ayaga ah salaadooda ibn khusayma fii saxiixihi alxaakim fii mustadrakihi imaam dahabi wuxuu le ala sharti muslim baabu salaati alawaabiina salaat alawaabiin ayuu baabkan u baabiyay xadidku saddex boqol iyo toddoba-iyo soddonaad can zayd ibn arqam waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda annahu zayd ibn arqam ra-a wuxuu arkay qowman qola yusaluuna tukanaya min aduxa salaada duxa ayuu arkay faqaala wuxuu yidhi amaa laqad calimuu way ogsoon yihiin amaa laqad calimuu lawallah baan ku artay calimuu way ogsoon yihiin ana salaata salaada fii hayri hadihi saaca saacaddan midaan waqti aanan ahayn afdalu inay ku fadli badanta xilligaan xilli aan ahayn inuu fadli badan yahay way ogsoon yihiin ina rasul rasulka sal sl qal wuxuu yidhi salaat alawaabiina kuwa noqoshada badan salaadooda alla soo laabashada badan adeecitaanka badan xiina goorta weeyaan tarmadu ay rarangubiyoota alfisaalu nirgaha iyo qurbaca qurbaca ama nirigta iyo rag waxaa yaqaanay mxua geelaydaa yaqaanee xilliga ay muxuu ahaa intu qoraxda ay qabato kadibna gacmo laguhoodii moogta iyo mxuu ahaa waa weli ma ay adkaanin waxba ma ayna fuulin lidaalika bacaadkaas kulul iyo uma karaan waa inay ka cararaan meelaha ay geeda hoostooda ay galaan xilligaas isaga qoraad soo yaro kululaatay afar saac iyo saac iyo lix sa yani waqtiyadaas xilligaas waa dadka awaabin salaadooda nacam maxaa shire nacam maxaa <laughs> aqiiqatan waa su-aal cajiiba ah. kolleyba horta marba haddii salaada la dukadaa subax salaad waa dhammaatay mogta waaba xiranta markii waa inay qoraxdii soo baxda marka ay soo baxdana waa inay ku darsanto siday culimmada inta badan sheegaan toban daqiiqa ugu yaraan ilaa han iyo toban daqiiqa ka hore salaadda ayada lama ogola waa muxaram waa xilliga aad tatlacu bayna qarnay shayaan dad badan oo akhyaara oo wanaagsan oo ahlu diina oo ahlu cibaada oo ahlu salaada oo khayr badan jecel waxaa la fiirina salaadaas xilliga ay bud soo lahayd lala doonna masaajidkeenna wax badan kolli waad ku aragteen masaajidyo kaleo kuwa ka fogfog ayaa haba sheegin ahlu khayrkaanoo badan la socdaya kuwa meesha ku nag oo sugi oo qoraxad inay soo baxdan sugaynaa xilliga marka nahyiga ahay ay ku dhacayaan shaydaankii u sujuudi adna waad ku darsami marka khatar waa marka markay baasha soo baxda marka oo qadr ruuxin soo baxda wixii ka dambeey yaa sheekh salaad shuruuq waaba dee tan moog tahay nabigan uu sheegay alayhi slam wanaag uu ku sheegay oo qofkii inuu intuu segay ilaa ay qoraxda ka soo baxda kadibna wax uu tukada taas wanaag yaa lagu sheegay laakiin salaatu duxada barqin intee barqin la dhaha saxaabigan fiir wuxuu leeyahay raggaas dukanay zayd bn arqam rag dukana ayuu arkay malaha waa xilliga hadda aad sheegaysa reeqoraad soo yarbaaysobaasha ay soo yar korkacda dukanayeen markaasuu yidhi kuwan way ogsoon yihiin xilliga ay dukanaan xilli aanan ahayn inay ka fadli badanta oo wanaag badanta nabigeena waxaan ka maqlay alai sl slam dadka awaabiinta oo allow noqoshada badan salaadooda waa xilliga ay rangubyoota nirgahaas iyo muxuu ahaa ay rangubyoodaan oo mxu luguhilka ay dhigi waayaan osa mxu xilligaas iyada weeyaan marka xilligaas goormaan ka bilaabayna marka xaji afar sac taqriiban ha meelahaas un iska dhah alcumuum laakiin qofka hadduu un marba qorax haddii ay soo baxda u tukada oo duxa u niyooda in sha allahu haba laga fadli badnaadee waxaa weeyaan waa un qeyb un waa u dhacaysaa in sha allah ina allaha laa yudiicu ajra man axsana camalan waa yahay xadiidkaas imaam muslim ayaa soo saaray baabu salaati alistikaara khayr miir dalab khayrka in laguu miiro malabka soo lama miiro malabka waa la miiraa gufarka ayaa laga bixiyaa xanjada ayaa laga sii laga siiyaa kadibna isagoo miid ahoo nadiif ah ayaa mxu ah qofka aad isticmaala marka khayrka laftirkiisa mararka qaar waxaa weeyaan waxbaa ku dhex yaromaran khayr iyo shar iyo wax dhibah iyo wax dheefa ah isdhex yeela adiga laakiin kalama taqanid ilahay ba lakin wuu ogsoon yahi awood aad ku kala saarato ma lihid ilahi subxana wa taala isaga awood kugu kala saarala sidaa darteed marka qofka markii wax u damca inuu aado wanaaggiina ma garan kara waxaa weeyaan shartina ma garan karo xumaanta iyo wanaaggii marka ilaahay ayuu baryayaa jid ayuu marayaa inuu ilaahay khayrka oo soocan siiyo oo shartana uu mxuu ahaa ka fiintiyo ayuu ilaahay dalbayaa salaadaa loo tukadaa marka salaadda waxaa la yidhahdaa salaatu listikaara inaad khayrka ilaahay kuu miira oo dhinac kugu bixiyo salaada loo tukada ayaa la yihahda weyaan istikaara ayaa loo yaqaanaa xadiidkun saddex boqol iyo sideed iyo soddonaad can jaabir bn cbdillahi waxaa lagu radi allahu taala anhuma qal wuxu yidha jaabir kaana rasul rsulka ala wuxu sal slam yucallimna midna bara alistikhaaraa salaada istikhaaraha istikhaarada la yihahdo fi lumuuri arimaha kamaa yucalimuna siduu noo baro oo kale asuurata suurad min quraan quraanka sida suurat alfaatixa suurat alfalaq suurat nnaas suurat likhlaas sidii noola bara oo noo bara oo kale ayuu salaatulistikhara noo bari jiray marka waxaad garan kartaan hadalka isagaa muhimadda iyo booska ay istikhaarada diinta ka joogta iyo macnaha ay leedahay ah, laga qaadana yquul wuxuu hi jir nabgena sal slm idaa hama hadduu damca axadukum midkiin bilmri arrin hadduu damca inuu sameeyo u doono falyarkac ha rukuuca rakcatayn laba rakcood laba rakca ha tukada min hayri اlfariidati aanan farad ahayn uma intaa kadib liyaquul ha yidhaahdo allaahuma allahayow inii aniga astakhiiruka waan kaa khayr miiri dalba bicilmika cilmigaada waastaqdiruka waan kaa awood dalba biqudratika awooddaada waasaluka waxaan ku weydiisanayaa min fadlika fadligaada caظiimi ee weyn fainaka adiga rabbiyow taqdiru waad awoodaa walaa aqdiru aniga awood malihi ilahay baa isu dhiib subana watacaala tabar inaad lahayn miskiin aad tahay aad alle isu dhiibtay wa taclamu adiga ayaa wax walba ogsoon walaa aclamu ana waxba ma ogi meel cidlaar iska fadhiya wa anta adigana callaamu lquyuub shay kastoo qeyb ahoo maqanna midka aadka aqoonteeda aqoontiis ugu xeeldheer ayaata rabbigay subxana watacala rabbiyo subxaanak allahuma allahw in kunta haddii aad tahay waaba tahaye in kunta haddii aad tahay waaba tahaye ilahay wax ka qarsoon miyaa jira in kunta haddii aad tawaaba tahay tacalum mid ogsoon ana hada almra arrinkan khayrun lii inuu ii khayr badan yahay fii diini diintayda iyo wa macaashii ceyshkayga iyo noloshayda iyo wa caaqibatu amri arrinkayga cirabtiisa oo aakhira iyo arrinka dambe iyo xataa adduunkan qaybta dambe ow amaba qaalo wuxuu yidhi caajili amrii amarkayga kiis degdeg oo adduunkaana iyo wa aajili kiisa dambe inuu khayr yahay hadii aad ogsoon tahay faqdurhu ilaahayow ikarsii lii aniga wayasirhu iyasir ii fuday lii aniga uma intaa kadibna baarik lii fiih ii barakay rabbiyo shayga waa inaad ku dhawaaqa ana hada alamra guuraad rabtaa tusaale ahaan dhallinyarada aad jecel baabkaas gabadh iyo wiil xidhadaanba guurkii aad rabtay marka gabadhii aad aragtay intaadan ku boodin allaha allah hadduu yahay istikhaar la imow gabar yahay wiilkan muxuu ahaa laafiyoon haddii aad aragto ama waxaa weyaan ku taagan dharka quruxda badan si fiican u shanlays telefoonka weyne gacanta ku wataa ku boodin istikhaaro la imow iska hube wiilkan dhalaalaha ku boodin gabadha dhalaalaha ku boodin istikaar lemow istikaaradii marka maxay tahay ilaahayow guurkan aan gabadhaan heblaayo guursan aad leed ama aan guursan rabo ama wiilkan muxuu aha hebel ahaan guursan rabo haddii aad ogsoon tahay waad ogsoon tahay inuu khayr ii yahay adduun iyo aakhiraba ilaahayow waxaa weeyaan ikarsi iina fududay iina barakey haddana saas weyaan ducada waa inaad shayga magacawdo o o wain kunta rabi haddii aad tawaaba tahay taclam mid ogson ana hada alamr amarkan sharun shar inuu yahay lii aniga fii diini diintayda iyo macaashii noloshayda iyo caaqibatu amri amarka xaaladayda ciribteeda aw qaala wuxuu yidhi fii caajili amri amarkayga degdeggiisa ama kiis degdega iyo waajili kiisa dambe fasri leei hu isaga leei cani ani agga iga le arrinka asaga guurkaas iga leexi o wasrifnii canhu anna guurkaas asagana leex anna iga leex leexina kan hore kannamana adaa lagu leexini waqdur ilaahu ikarsii lii aniga alkhayra khayrka ikarsii guurka fiican ikarsii xayu kaana meel alla meeshuu jiro mashriq iyo maqrib iyo halkan iyo meel kale meeshuu jiro ilaahayow muxuu igu horqab igu hogaami halkaas igu toos ganacsiga waa lamid guurka waa lamid waxaa weeyaan safarka waa lamid wahaakada laakiin cibaadadii salaaddii ka warramo salaaddii ilaahayow inaan mxuu ah laba ragco sunno tukadaan rabaa waa kaa khayr miirdalba miyaallihi culamo alla ka jawaaba may abadan baabkaas kuma jiro cibaada <laughs> baabkaada kuma jiro baabkeeda kuma jiro weyaan nacam waxaa laga yaabaa meesha aad ku gudanaysa tusaale ahaan aad ku gudanaysa waad ku yara wareersanta niyow ma toonkan ku tukadaa mise waxaan ku tukadaa isli toonkana hawl baa ii taallay waxaana ka yaabayaa inaan jaam galo midisliyan ku tukadaa wahaakada haddii marba baabkaas ay noqoto waxaad marka istikhaalada ka dalbi maahan salaadii waxaa weeyaan ariiqadii inaad ilaahay kuugu toosiyey ficnayd oo jaamac aadan ku gelaynin salaadda ay kugu dhaafaynin khudbada kugu dhaafaynin ballanta ay kaaga buraynin taasaa laga yaaba inay noqoto tusaale ahaan sidaa weeyaan kow waqdur karsii lii anig alkhayra khayrka xayu kaana meel alle meeshuu jiro uma intaa kadib ardinii igu raalli garay bihi asaga aniga inaan qalbigayga ku dego oon raalli ku noqdan ilaahay waafaji o qaal wuxuu yidhi wayusami wuu magacaabaya xaajatahu dantiisa guurkii ayuu magacaabaya ganacsiguu magacaabaya safarkiiu magacaabaya kula hadi ashya ayuu saas ayuu nabigana faray ala slat sida faatixada u bara ayuuna nabigan u bari jiray calayhi salaatu wasalaam nam baabu taxiyati masjidi masjidka salaamtiisa ragcadaha ah lagu salaamayo baabkan u baab yahay taxiyatulmasjid ayaa loo yaqaana waa salaamta masjidka salaad lagu salaamo can abi laasin waxaa laga wariyey raximahullah qaal wuxuu yidhi dakhala camaar ibnu yaasir camaar ibnu yaasir oo raggii fuqaraau lmuhaajiriin ahaa oo raggii diintan loo cadaabay ka mid ahaa reerkiisana lagu dhibaateeyey aabbiyi hooyadiiba sabran aala yaasir fa ina mawcidakum aljanna uu nabig yihi alayh slat slam camaar ibnu yaasir ayaa soo galay almasjida masjidka ayuu soo galay fa rakaca gudihiisa rakcatayn laba rakca akhafahumaa uu fududeeyey watamahuma uu dhammaystiray rukuucdeedi sujuudeedi wuu fuday laakiin wuu dhammaystiray salaad iska muxuu ahaa qabqab ma ahayn qaala wuxuu yidhi uma intaa kadib jalasa wuu fadhiistay faqumnaa ilayhi ninka la dhihi jira camaar miyaasan u istaagnay fajalasnaa cinda waqtiis ayaan fadhiisanay uma qulnaa la waxaan u nidhi ku nidhi laqad khafafta waad fududaysay rakcatayka labada rakca haatayne ee kuwaan ah jiddan aad yaa abalyaqdaan waa kunyadiisii faqala wuxuu yidhi innii aniga baadartu bihimaa waxaan kala degdegay ashayطaana shayطaan ayaan kala degdegay an yadkhula calaya fiihimaa inuu igu soo dhexgalo inuu intaan intaanan muxuu ahaa dhammaynin ka uu shayaan iso dhexgala ood waswaas iyo qalbigayga meel kale aadin iyo baabkaas inuu geliya ayaan kala degdegaye mid yaro waxaa weeyaan anhuba in yaro anhuba oo qiradeedii iyo rukuucdeedii iyo sujuuddeedii iyo khushuuceedi waxeeda anhuba qac ka siiyey intuusan mxuu ahaa mogta wix haddii ay dheeraadaan waxaa laga yaabaa inuu meelo kale kula yaraado ibni aadamkana tarkiiska shayga la yihahdo inuu hal meel qalbigiisa ku liishaamo oo hal meel uu qalbigiisa ku toogta intuu hayn kara waa in kooban dadka dadka ugu khatarsan shan daqiiqa ma awoodi karo shan daqiiq hal shay bas inuu ka fikra waa adagta iska dhaafe xataa saacaddan socota ma oo mxuu ahaa sekonka minidka maaha sekonka sakankaas qofka inuu mxuu hal meel fiiriyo hadduu isku dayo intaad fiirin kalba fiiriy abadan markii adoo waxaad arkaysaa ishaada ay u sarataysay nambar saddex iyo nambar sagaal waa saas meel qalbigaada qofka inuu ku hayo waa adagta marka inta qalbigayga aad meel aad togana ood alla ku xihan ya waxaan akhrinaan ogsoonahayaan qacqac ka siiyey waana sugay saasuu kala jeedaa radia allahu tacala canhu arda waa yahay hahay fadakar xadiid ayuu sheegay marka masaajidka ayuu soo galay laba ayuu tukaday wuuna fudeeyey waa taxiyatulmasjidki xadiidka imaam axmed ayaa soo saaray oo xadiid saxiixa sanadkiisana waxaa weeyaan waa isnaadu xasan sanadkiisa waa xasan laakiin saxiixun ligayrihi inuu noqdo ayaa laga yaaba wallah aclam waxaad ku leeyahy waxaad waxaad fiirisa xadiid kun iyo toddoba iyo siddeetanaad iyo xadiid kun afar boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad baabu salaati tasbiixi salaad salaad tasbiix loo yaqaan ayuu baabkan u baabi waa salaad aanan salaadahayn aan la mid ahayn salaadihii aan naqaanay ma aha batan salaadihii aan naqaanay oo hal rakca lahay ma ahantan waxaad la yaabaysaan waa salaad oo waxa la akrinaya wixii aan naqaan aanan ahayn xitaa salaaddii oo salaatulkhawfka waxaa weeyaan qur-aanka ilaahay ugu warramay in badan nabigeena uu sameeyey alayh slat saxaabadiina ay barteen xitaa way ka duwanta oo way ka muxuu ahay sida ay isugu xiran tahay iyo sida wax loo akrinaa iyo yacni taan kale mogta caadi salaad caadi lo tukana waa wixi la akrinaya waa inta kuwa kale lagu akrin jiray laakiin tan ka duwanta intaa waxa dheer la sii khilaaf waxaa ka dhacay dhan walba ah. waa sunno sunno ma ahan waa banaan tahay ma banaana xadiidkeeda waa daciif daciif ma aha waa xasan xasan maahana waa saxiix waa lagu camal fari karaa xadiidka daciifka lagu camal fari karaa bad meeshaan tanoo marka waxaa la dabaashay aad la khilaafkeeda tirada badan ma gelayna annaga caw marka waxaan qaadanaynaa jamhuur culamaa culimada intooda badan waxay qabaan inay bannaanta u yaraan in la tukada intaad khayr ku dhaafi lahaa ya intaad khayr ku dhaafi iska tuka culamo qaarna aad bay weliba u adkeeyeen ragga daciifina waxaa ka mid ah alimaam axmed ibnu xambal caley raxmat ullah iyo wuu inkaraya mararka qaar alxaafid ibni xajar wuxuu ka soo guurinaya uu leeyahay imaam axmed wuu ka soo noqday arrinka asaga oo in salaad tasaabiix in la tukado ama salaad tasbiix wuu qabaa ayuu leeyahay aimada intooda badanna way qabaan khaasatan fuqahada way qabaan marka ragga saxiix yaal waxaa ka mid ah oo saxiix waa yidhi oo mucaasiniinta aad taqaanaan alimaam albani albani aley ramat ullah daara qudni ayaa ka mid rag badanoo ragga khatarta ah ayaa ka mid ragga saxiix yeelay qaarna daciif ay yihahdeen imaam ibnu taymiya ka mid imam axmed waha hayruhum calcumuum marka masalada waa masalo noocaasa ah. marka aan wada maqalno ciddii ku camal fali kartana ku camal fasho walow cumrigaba hal mar ha noqotee sidaas inaan dhahno waxay ku dhaanta ma lahan sidaas waxay ku dhaanta maxaa yeele haddii dhankaas aan marnana culimo badan ayaa marta jamhuur ulculamaa haddii dhankaan aan marnaba lidalika hadda culimada mucaasiriinta oo maanta joogta oo kibaarta ah ragga hadda mar dhow geeriyooda qarniga horan soo dhaafnay hadda ka so baxnay mar dhow rag geeriyooda kibaarta ahaa ayaa ku kala tagsanaa imaam albaani ariiq ayuu maray rag kale ariiq ayay mareen alcumum marka angalla xadiidka weeyaan waalcilmu cinda allah xadiidkuna saddex boqol iyo afartanaad can abi raafic waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi abi raafic radi allahu taala anu arda qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slam lilcabaasi cabaas ibni cabdilmualib camu nabiy sal slam wuxuu ku yidhi yaa cami aderow alaa asiluka maan ku xariiriyo xariir maan ku xariiriyo ilaan qaraabaa tahay alaa axbuuka man wax ku siiyo alaa anfacuka man wax ku taarto man wax ku tara xiriirin iyo wax siin iyo wax taarasho baan suu kaa dara qaala wuxuu yidhi cabbaas bin abdilmualib radi allahu taala arda balaa inaadan isiinin ood wax itaaranin oodan ixariirin iska daaya iriiri oo waxitaaro oo waxisi waaya qaala wuxuu yidhi balahaa yaa rasul rasulka allow qaala wuxuu yidhi yaa cami adeerow salli tuka arbaca afar rakca tuka horta afarta rakca marka sidii loo tukanaa sidii aan naqaanay ma waa si ka duwan taqra waad akhrinaysaa fii kulli rakcatin rakca la arka bifaatixati alkitaabi horta faatixa akhri kow iyo wa suuratin suuradna akhri faida nqadat alqiraatu marka qiradii suurada aad damaysay faatixada akhrisay suuradiina waad akhrisay faqul waxaad tidhahdaa allahu akbar kow allah weyn walxamdu lilah allah mahadsan wa subxaana allah allah xumaan dhan ka hufan oo ka nasahan walaa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabuda lama arka oon alla ahayn intaa dhah weyaan imisaad dhahaysaa hamsa casharata maratan shan iyo toban jeer ku celi weliba <laughs> markaad markaad waxaa weeyaan qirada adama intaad ah adoo taagan qabla an tarkac intaadan rukuucin ka hore uma intaa kadib arkac rukuuc faqulha allahu akbar walxamdu wa subxaana allah walaa ilaaha ila allahu ayadna waxaad dhahdaa cashran tobar jeer markaad rukuucdo adoo rukuucsan subxaana rabbi alcadiim bixamdi mahya waa inta ayada ko uma intaa kadib irfac ra'sak madaxaada kor u qaad faqul waxaad faqulha waxaad tidhahdaa inti allah akbar alxamdu lilah subxaan allah walaa ilaha ila allah waxaad dhahdaa caشhran toban jeer adigoo madaxa kor usoo qaaday uma intaa kadib usujuud faqulha dheh caشhran toban jeer dheh uma arfac rasaka madaxaad kor usoo qaad oo muxuu ahaa jalsada istiraaxadii weeyaane faqul waxaad tidha caشhran toban jeer dheh uma sujuud athaaniya taman labaa sujuud faqulha caشhran toban jeer adoo sujuudsan dheh uma irfac rasaka madaxaad kor u qaad faqulha dheh caشhran toban jeer qabla an taquuma intaadan u istaagin rakcadii iyo faatixadii intaa dheh weyaan adoo muxuu ahaa fadhiyo fa tilka ta iyada hamsun wa sabcuuna waa waa shan iyo toddobaatan fii kulli rakcatin ragca la arko kow wa hiya iyadana alaaamia waa saddex boqol fii arbaca rakcaatin afar rakca toddobaatan iyo shan iyo todobatan shan boqol iyo konton boqol iyo konton iyo boqol iyo kontonna saddex boqol kow falow kaanat haddii ay ahaato marka intaasaa samaysa waana salaam noqsatay markaas falow kaanat haddii ay ahaatay dunuubuka dunuubtaada mila ramdi caalij meesha caalaj la yidhahdo oo meel aad u bacaad badan ahayd milu mila ramli caalij meesha caalij la yidhaahda bacaadkeeda iyo ciiddeeda oo kale oo dunuubba haddii ay dunuubtaada la ekaan lahayd intaas oo kale laqafara allahu laka alla wuu kuu dhaafi lahaa cabaasow kow ya rasul rasuulka allow waman yastaiicu yaa awooda an yaquulaha inuu yidhahda fii kulli yowmin maalin arkaya awoodi kara marka shaqadaas shaqa dheer wayaan maalin kasta miyaan samayn karnaa qaala wuxuu yidhi fain lam tasti haddii aadan awoodin an taquulaha inaad tidhahda fii kulli yowmin maalin arka faqulla waxaad tidhahda fii jumcatin usbuuci hal mar dhah jumcadii yani usbuuci aa lala jeeda weyaan fain lam tasti haddii aadan awoodin an taquula inaad tidhahda fii jumcatin usbuuci faqul waxaad tidhahdaa faqulha fii shahrin bil kow falam yazl kama zuulin yaquulu inuu yihahdo lahu isaga xataa qaala ilaa uu ka yihah nabigeenna faqul lahu waxaa tidhahdaa fii sanatin sanadka hal mar la imaaw tirmidi ibnu maaja sheekh ilalbani wuxuu le waa saxiix marka yaa sameeyey inteen salaat saabix baabkaas marka waa baab dhirir badan oo culimmada ay saa isugu haysato waxaa weeyaan ama samay ama samayn aday ku taala waadna maqashay khilaaf ku jirana waad arkaysa iyo meesha laisla gaaray rag badanna way samayn jireen jamhuurculamaana way qabaan wabilahi towfiiq baabu salaati xaajati salaat alxaaja xadiidkaas ka fiirsa gadaal ka imaan doona hada wallahu aclam wsala allah waslm cbdi rasul mustafa